waa tahay ajri xasanaad alla soo koobi karaan allaha kaa sida wanaagsan eed uga jawaabaysa su-aalahayna soo weydiiyaan daawadayaasha assalaamu calaykum waa cabdirasaaq cali xuseen oo jooga magaalada berbera waxaan sheeqa weydiinayaa in ay bannaan tahay arintan waxaa jira dad muslima oo ku dardaarma marka ay dhintaan in xubnahooda xubnaha jirkooda ugu muhiimsan la siiyo dadka u baahan oo xubnahooda ku howlgabay